alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenana waa kii sagaaliyo tobnaad <clears throat> ee ka mida ah kitaabkii kitaabu towxiid aladii huwa xaqu llahi cala alcabiid wuxuu ka bilaabanayaa baabka sagaaliyo tobnaad baabu maa jaa ana sababa kufri bani aadama wa tarkihim diinahum huwa alguluwu fi saalixiin wuxuu baabka musanifku ku sheegi doonaa shan daliil buu ku sheegi doonaa afar aayadood afar xadii iyo xadiid iyo afar aayadood buu ku sheegi doonaa insha allahu tacaala macnaha hal aayad iyo afar xadiid buu ku sheegi doonaa ha hal aayad iyo afar xadiid ayuu ku sheegi doonaa baabkan musanifku wuxuu yidhi baabu maa shay ayuu baab yahay jaa'a ku yimid anna sababa kufri bani aadama fii anna sababa fii anna sababa kufri bani aadam bani aadamka gaalnimadiisa wixii sababay iyo wa tarkihim ka tegitaankooda diinahum diintooda ay ka tageen wixii sababay huwa alquluwu ka badbadin inay ahayd fi saalixiina dadka wanaagsan ay ku xadgudbeen oo ka badbadiyeen musanifku ciwaankan wuxuu yidhi bani aadamku inay gaaloobaan waxaa asal u ah ama diintooda ay ka tagaan labadaa qodob inay gaaloobaan diintoodana ka tagaan dad wanaagsan oo ilaahay agtiisa qiimo iyo qaayo ka leh inay dadkaa inta lagu xadgudbay oo laga badbadiyey oo bani aadantinimada soodimaheedii laga tilowsiiyey laga tilaabsiiyey xad ilaahnimo ay gaarsiiyeen taasaa keenaysa buy sababa kufri bani aadam bani aadamka sababkii uu ku gaaloobay bani aadam haddii la yidhi rag iyo dumarba waa isla soo gelayaan iyo watarkihim diinahum ka tagitaanka diintooda ay ka tageen maxaa weeye huwa alghuluwu fi saalixiin iyo wa qowlillaahi ilaahay hadalkiisa casa qaalib ahayo wajalla weynaaye uu yidhi yaa ahlalkitaabi kitaabka dadkiisiiyow laa taqluuha ku xadgudbina fii diinikum diintiinna diintiinna ha ku xadgudbina al aaya ay akmil ilaaya aayadda dhammaystir laba masalaa meesha taalla midda koobaad waxaa weeye waa yaa ahlalkitaabi yaa waayo ahlulkitaab waa yuhuud iyo kiristaanka labada qolo weeye alyahuud wanasaara kitaabka la sheegayana waa labadoodii kitaab oo dee kitaabka injiilla kiristaanka lagu soo dejiyey kitaabka towraadna waxaa loo soo dejiyey <clears throat> qolyihii yahuudiyeed baa loo soo dejiyey labadoodii nebi baana lagu soo kala dejiyey kitaabtaas midna nebi muuse lagu soo dejiyey midna waxaa lagu soo dejiyey nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ma labadaa qolo keliya khaas ku tahay mise qolyaha muslimiintahay ummatu muxamedkaana ahlu kitaabku way soo gelayaan maadaama kitaabna leeyihiin nebina loo soo diray culummada muslimiintu waxay u badan yihiin sax ummatu muxamed kitaab iyo nebi ba ha yeesheen laakiin aayaddu waxay ka hadlaysaay waa yuhuudiya kristaan <clears throat> laa taqluu fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina laba qaa midna hagu xadgudbina ka badbad aad ka badbadisaan iyo ka sokodhicid aad ka sokodhacdaan labada qoloba sidaasay sameeyeen ahlu kitaabka ah oo tusaale ahaan nebiyulaahi ciiseoo kale qolyaha yuhuuddaahi way ku xadgudbeen nebi ilaahi soo dirsaday buu ahaa oo ambiyada nebiyada ugu fadli badnaabuu ka mid ahaa markaasi waxay yidhaahdeen asaguna waa garac hooyadina zaaniyad bay ahayd bay yidhaahdeen marka isagana way ku xadgudbeen yuhuuddu hooyadiina way ku xadgudbeen kiristaankuna dhan kale ayaguna kaga xadgudbeenoo waxay yidhaahdeen maadaamuu nebi ciise aabbala-aan ahaa aabbala'aan ma uu ahayn ee aabbaha dhalayo waa allah marka waa ina ilaah bay yidhaahdeen hooyadiina waa xaaskii ilaahay bay yidhaahdeen halkasi ayaguna ka tuureen kristaanku labada qoloba marka waa xadgudbeenoo qolana meel bay kaga dhacdayoo waa ka soko dhacday xaqii nebinimadoo waa ku been abuurteenoo waxay yidhahdeen waa garac qolyana xaddii bani aadantinimadaba intay ka tillaabsiiyeen bay waxay yidhahdeen waa ina ilaah ama waa saddex ilaahoo jirta midkood halkaasay ka tuureen labadaa qolo wadadoodaba waa la inoo diidan yahay fi saxiixi saxiixa waxaa ku dhex sugnaaday waa saxiixulbukhaari can ibni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaasna laga wariyey radia allaahu canhuma fii qowli illaahi fii tafsiiri qowli illaahi ilaahay hadalkiisa fasiridiisa iyo caddaynteeda markuu ka hadlayay tacaala alla sarreeye wa qaaluu waxay yidhaahdeen qolyihi nebi nuux laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyadiinna caabuditaankooda ha ka tegina walaa tadarunna ha ka tegina waddan ilaahaga waddi loo yaqaano ilaaha waddi loo yaqaano walaa suwaacan suwaacna ha ka tegina walaa yaquuha yaquuhna ha ka tegina wa yacuuqa yacuuqna ha ka tegina iyo wa nasran ilaaha nasri loo yaqaano qaala cabdulaahi bnu cabaas wuxuu yidhi haadihi tan asmaa'u rijaalin rag magacyadood weeye raggaasoo saalixiina rag war wanaagsan oo fiicfiican ah raggaasoo min qowmi nuuxin nuux qoladiisa ka tirsanaa falammaa goortii halakuu raggaasi ay le'deen oo dhinteen shanta ah awxaa wuu waswaasiyey ashayaanu shayaan ilaa qowmihim ayaga tolkoodii buu wuxuu waswaas ahaan ugu waxyooday aninsibuu sameeya oo taaga ilaa majaalisihim ragga akhyaarta makaanadii ay fariisan jireen allatii taasoo kaanuu ay ahaayeen yejlisuuna kuwii fadhiista fiihaa dhexdeeda ansaaban ka taaga sawiro sawiro ka taaga wasamuu ku magacaaba haa sawiradaas biasmaa'ihim raggaa dhinta ee awliyada ilaahaya magacyadoodii falam tucbad lama caabudin nusakhda qayb ka midii waxay qoraan falam yacbuduu falam yucbad lama caabudin ama falam yucbaduu lama caabudin waa raggii sawiradoodii xataa idaa halaka markii ay le'deen oo dhinteen ulaa'ika kuwaas wax sawiray oo wa nusiya la halmaamay alcilmu aqoontii cilmiga ahayd cubidad waa la caabuday sawirradii meesha iyo taallooyinkii wa qaala bnulqayim ibnuqayim baa wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi hayru waaxidin hal xabba wax ka badan oo min salafi salafkii iyo dadkii hore oo wanaagsanaa ka mid ah lamaa goortii maatuu raggaa wanwanaagsani ay geeriyoodeen oo la dhinteen cakafuu kuwaani way ku oo ku nagaadeen calaa qubuurihim xabaalahooda dushooda uma sawaruu way sawireen tamaahiilahum sawiradoodii uma taala waxaa dheeraaday calayhim dushooda al amadu xilligii iyo waqtigii fa cabaduu markaasay caabudeen haa raggii iqaahatu lahfaan ayuu sidaa ku leeyahay ibnuqayim raxmatullaahi calayh cabdulaahi bnu cabbaas aayaddaanu fasirayaa wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum nebiyullaahi nuux inta uu dadka diinta ugu yeerayay nebi ugu yeeray weli maynaan arag maynaan maqal fi lqur'aani alkariim ee sagaal boqol iyo konton sano ayuu dadka diinta ugu yeerayay weliba qaabku ugu yeeray wuxuu ahaa qaab cajo badanoo siran wa jahran si muuqata iyo si qarsoon leylan wa nahaaran habeen iyo maalin har iyo habeen saasu ugu yeeraya diinta markaase waxay kula dhaqmeen ayaguna qaab darro markuu la hadlayo waxay samaynayeen dhagahay faraha ka gashanayeen saysan hadalkooda hadalkiisa u maqal <coughs> waxay kaloo samaynayeen wastakshow hiyaabahum dharkooday madaxa iyo minjaha ka meersanayeen asagoo soo socda ama kelmo jeedin kara mar jeedin raba markay arkaan bustayaal iyo go'yaal baa isku dadaya haddii indhihiina go' lagu datay dhagihiina faraha la gashaday macnaheedu waxa weeye warkan aad sheegaysid maba dhegaysanaynaba intaa keliya maahayna way ku jeesjeesi jireen oo way ku ciyaari jireen ugu dambeyn waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen ayagoo isla dardaarmaya ninkan ku haya ilaahay keliga caabuda warkiisa intaad iska daysaan laa tadarunna aalihatakum ilaahiyadiinna caabuditaankooda ha ka tegina laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyadiinna ayib <clears throat> oo macnaheedu yahay inaad caabudaan ha ka tegina ama in la dhibo la yidhaahdo cibaado ma ay mutna ma mudna kuwaani nina hau ogolaanina guud ahaan ilaahyadoodii markay yidhaahdeen yaynaan ka tegin bay gaar ahaan waxay si gooniya u magacaabeen shan ilaahyadoodii ka mid ah walaa tadarunna ha ka tegina waddan walaa suwaacan labo walaa yaquuha saddex wayacuuqa afar wa nasran shan shantaa ilaah <clears throat> si gooniya uga warqaba ayay yidhaahdeen cabdullaahi bnu cabbaas baa marka wuxuu fasirayaa shantan ilaah maxay ahaayeen shantan ilaah oo ay leeyihiin ha ka tegina waxaa weeye ragwan wanaagsan magacyadood weeye waddi iyo yuquuth iyo yacuuq iyo eh, nasri iyo suwaac waa rag magacood rag ahlulaahi ah oo owliye ah oo fiican oo xaqa ilaahay yaqaana oo xaqa makhluuqa yaqaana oo toosan bay ahaayeen raggii markay dhinteen baa shaydaan wuxuu u yimid raggaas wixii ka farcamay wuxuu ku yidhi shaydaankii aabbayaashiin sawirradoodii inta qaadaan oo meel surtaan meelahay fadhiisan jireen oo ku cibaadaysan jireen sidoodii u cibaadaysto markaad sawirkii hebel aragtaan oo ahlul ahlulaahi abaad ilaahay xusuusanaysaano waa kaasa waad marqaamaysaa waa idinkaasu yihi marka waa jidboonaysaa meel baa marka lasawirradoodii la sura meelahay ku cibaadaysan jireen iyo meelahay fadhiisan jireen dadkii noocaas ahaa oo aabbayaashii soo gaaray markay dhinteen awowayaasha kuway usii ahaayeenoo dambeeto ayuu haddana ereygii u bedelo wuxuu yidhi waxaanaad arkaysaan oo meesha sursuran sawiradan aabbayaashiin ayagay caabudi jireen buy kuwii horeeto maysan caabudi jireen wuxuu ku yidhi ayagiibaad waxaad ku soo xasuusanaysaan qaabkay u cibaadaysan jireenoo sheekh hibil sawirkiisa markaad aragtid baad diinta jeclaanaysaa oo cibaadada si fiican ugu sii dadaalaysaa laakiin kuwaan dambeeta wuxuu yidhi may laftirkoodaa la caabudi jiray dadkii markaasay sidaa ku caabudeen dadkii wan wanaagsanaa goormaa la caabuday wuxuu leeyahay cabdulaahi ibnu cabbaas markay kuwii dambe dhinteen wa nusiya alcilmu cilmigiina la halmaamay cilmigu waa cilmigee cilmigii sharcigoo diintoodana way halmaameenoo wuu ka tirtirmaa taariikh ahaan waxaani ilaahye inaysan ahaynee sawirro culummo oo meelaha la sursurtay ay ahayd oo cibaadadoodii lagu soo xasuustana waa la halmaamay labadaa qodobba markay meeshii ka dhammaadeen buu yidhaahye ha la caabudo marka waxaa cajiib ah oo fii saxiix bukhaari ku qoran asnaamtii nebi nuux wakhtigiisa joogtay oo ree nebi nuux qolyihii nebi nuux loo soo diray ay caabudayeen oo ku aafoobeen <coughs> waxay soo gaartay carab iyo wakhtigii nebi moxamed sal alla alih wasalam oo asnaamtan hadda fii saxiix bukhari cbdullahi bnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yidhi ee sanamkan hadda la yidhaahdo walaa tadarunna waddan qoys reer kelbi la yidhaahdo carbeed ayaa caabudu jiro gooni u lahaa walaa suwaacanna qoys reer bani hudayl la yidhaahdo ayaa caabudu jiro gooni u lahaa walaa yaquuhana qolyo ree muraad la yidhaahdo ayaa iska lahaa kabacdina qolyo ree qudayfi la yidhahdaa ka sii qaatay yacuuq qolyo ree hamadaa la yidhahdaa iska lahaa nasrina qolyo ximyar la yidhahdaa iska lahaa qabaa'ilku asnaamta ilaahyada way kala hayeenoo annaguna ilaahaasaan leenahay idinkuna kaasaad leedihiin sanamkaasaan caabudayn oo saasay u kala duwanayeen hawsha gobollay ka dhigteen marka baashiiba marka wixii kuwaasi ay ku aafoobeen ilaa wakhtigaas ree nebi nuux nebi nuux wakhtigiisii ilaa carab bay soo gaareen oo qaabkaa ugu aafoobeen qaabkaas ayay ugu aafoobeen ayib marka waxaa muhim ah oo aad dareemaysaa <clears throat> dadka wan wanaagsan in laga badbadiyo oo xadkii bani aadamtinimada laga saaro oo ilaahay waxyaaluhu goonida iyo gaarka u lahaa lala wadaajiyaayey waa waxa keenay ummaduhu inay aafoobaan oo gaalnimo ku dhacaan gaalnimo inay ku dhacaan waxyaalaha keenay wey marka waa in la iska ilaaliyo oo laga fogaado ibnuqayim asagu wuxuu tilmaamay hadalka cabdulaahi ibnu cabaas muu sii waa isku wada mid hadalka cabdulaahi ibnu cabaas iyo hadalka ibnuqayim wax cusub hadda kaas kuma qora ibnuqayim ayib wa can cumara waxaa laga wariyay anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi laa tuturuunii ha igu xadgudbina kamaa sidii atarat ay uga badbadisay annasaara kiristaanku ibna maryama ina maryama innamaa ana anugu cabdun addoon baanahay alle addoon ilaahi leeyahaan faquuluu waxaad dhahdaan cabdullaahi rasuulku waa addoonkii alle iyo wa rasuuluhu alla kuu soo dirsaday akhrajaahu xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray sidaasuu musanifku yidhi akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saaray ayib <clears throat> muslim baa bukhaari baa asalkiisa wariyey meeshan waxaad u jeeddaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay laa turuunii ha igu xadgudbina wuxuu nebigu diidan yahay waa maxay kamaa adrat innasaara siday kiristaanku ugu xadgudbeen oo uga badbadiyeen ibna maryama kiristaanku maxay sameeyeen kiristaanku waxay yihahdeen nebi ciise waa wiil ilaahay dhalay yihahdeen waa ina ilaah ama isagaaba ilaah laftirkiisii ah ama saddex ilaahoo jirta mid ka mida ah weeyaan saddexdaba qur-aanku wuu sheegay waa ina ilaah inay yidhaahdeen maya isagaaba ilaah ah iyo maya saddex ilaahoo jirta mid ka mida weeye mar hadday nebi ciise ilaah ku sheegeen ama ila ilaah ha ku sheegeen ama saddex ilaah mid ka mid a ah ha ku sheegeen ama ilaah laftirka ha ku sheegeen way ka badbadiyeenoo soodimihii iyo seerihii aadantanimada oo ka saareen ummada nebi maxamed buu nebigu la hadlayaa wuxuu leeyahay sida kristaanku sameeyeen aniga ha ii gelinina waxa nebigu uu diidan yahay waa maxay tashbiih mutlaqa in laga wado oo hadalka nasaarada la leeyahay sina ha u shabihina iyo in laga wado ee mutlaqu tashbiih macnaheedu waa maxay kiristaanku waxay yidhaahdeen nebi ciise waa wiil ilaahiya idinku sidaa ha idhihinina hay odhanina nebi maxamed waa wiil ilaahiy waa ilaahiy saddex ilah midna hay odhanina kow iyo in laga wado sidii ammaantiisa ay uga badbadiyeen idinkuna tayda ha uga badbadinina labada tafsiirba waa laba tafsiir oo sax ah idraaga waxaa loo yaqaanaa qofka in la ammaano shay baatilana lagu ammaano kaasi waa xadiidka hadda loola jeedaa idraayadu macaani badan bay le lakiin kala kalaa loola jeeda laa tuturuunii haygu ammaanina wax baail ah wax baatila haygu ammaanina xadkii ilaahi i dejiyeyna hay tillaabsiinina sidaasuu nebigu leeyay sal lla alay waslam munaasabada xadiidku waxaa weeyaan oo ina tusinayaa nebiyullaahi moxamed wuxuu ina barayaa sala allahu calayh wasalam kiristaanku waxa ay ku dhumeen waa maxay maxay ku dhumeen nebi ciisey ku xadgudbeen haddaad aniga igu xadgudubtaan nebi moxamed oo xadkii ilaahay aad gaarsiisaanna waad dhumaysaanoo waad baadiyoobaysaan weeye waxaad ogaataa marka xaqa nebigeennu inugu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa xaq ka weyn xaqa hooyadeen iyo aabbaheen ay leeyihiin nebigaa kaaga xaqnimo badan calayhi isalaatu wasalaam waa xaq ka weyn xaqa madaxweynayaasha muslimiintahu ay nagu leeyihiin waa xaq ka weyn xaqa qofka adoonkiisa uu ku leeyahay adoon haddaad leedahay addoonkaaga xaqaad ku leedahay waxaa ka weyn adiga kuu nebi maxamed kuu leeyahay sala allahu calayhi wasalama waa qofka ilaahay ku xiray liibaanteenna aakharo iyo teenna adduunba asaga raacitaankiisa istiqaamada iyo toosnaanta iyo hidaayada maanta aan haysano asagaa sabab waa ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam islaamnimada asagaa sabab inoogu ah jannada asagaa sabab inoogu noqon insha allahu tacaala cadaabka ka badbaadadiisana asagaa sabab inoogu noqonay cid walboo khalqi ah oo ilaahay abuurtay nabi maxamed baa kaga xaniimo badan in marka nabiga la weyneeyaa waa waajib diiniyo ina saaran taasi waa qodob <clears throat> taasi waa qodob laakiin sida lagu weyneynayaa waase wax kastoo hadal ah ama fal ahoo la sameeyo ama caqiide ahoo qofku oo aamino oo uu nebi moxamed ku weyneynaya sala allahu calayhi wasalama shardigeedu wuxuu yahay inaadan sharciga islaamka waxaa ku khilaafin waa inaadan nebiga sharcigiisii ilaahi ku soo dejiya aadan ku khilaafin markaad le nebigan weyneynaya sidii adigu aad rabtid kuma weynayn kartid waxaad ku weyneynaysaa sida sharciga ilaahay uu u weyneeyey nebiga sala allahu calayhi wasalama tusaale waxyaala waxaa jira dadka qaar ay yidhaahdaan nebigan ku weynaynaynaa laakiin aan weynayn ahayne xaaraam ah maxaa ah? ka mid ah in loo sujuudo nebigu sujuud iskama leh ilaahay baa iskale waa xaq ilaahay leeyahay haddaad tidhaahda nebiga waa weynaynayaa waa ixtiraamaya laakiin waa u sujuudayaa baad ku dhacday nebigana maadan weynayn waxaa ka ah in nebiga lagu dhaarto ilaahay iyo rasuulkan ku dhaartay la yidhaahdo waa weynayn baad ku magacowday laakiin weynayn ma aha nebigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mida magiciisa inaad wax ku gowracdid oo meeshii bismillaahi wallahu akbar aad ohan lahayd rasuulki ilaahay baan ku gowracaya aad tiraahd magiciisii maxamed baan ku gowracaya oo nebiga aad leedahay waa ku weyneynaya ayana sax ma aha arrinkaasu sax maaha waxaa ka mid ah inaad gargaar iyo gurmad weydiisatid awoodda aadamahaba ka baxsan oo nebigu uusan awoodin calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid qabriga nebiga in lagu tawaafo oo cibaado ahaan loogu tawaafo oo aad leedahay nebigan ku weynaynayaa ayaduna waa xaaraamo lama ogola waxaa ka mid a qabrigiisa in lagu gelgelimaysto oo la ismarmariyo oo la isku masaxo ayana lama ogola waxaa ka mida waxyaalaha dadka qaar weyneyn ay ku magacaabaan laakiin aan ahayn inaad aamintid nebi moxamed biyo maniya inaan laga samayn oo aan sida aadamuhu u dhasheen caadiga uusan ahayne nuur uu ka samaysan yahay keli ah ee shahwo caadiya uusan ka samaysnayn waa nooc ka mid a ah xadgudubka nebiga lagu xadgudba sal allahu alih wasalam dadka qaarra weyn inay ku magacaabaan sidaa awgeed baa alimaamu subki raxmatullahi caleyhi kitaabkiisa shifaa siqaam wuxuu leeyahaa wuxuu tilmaamay qofka nebiga sala allahu calayhi wasalam qabrigiisa isku masaxa ama dhunkada ama ku dul sujuudaaye waa qof saddex waxyaalood kulansaday kow wuxuu tilmaamay subki raxmatullaahi caleyhi alimaamu subki qofkaasu horta inuu yahay qof jaahil aan diinta waxba ka aqoon labo wuxuu kaloo sheegay waxa ku haboon dadka kale waa maxay arrinkaa qofkaa in laga reebo la ka jogo yac laga yidhaahdo saddex in qofkaa la baro aadaabta iyo anshaxa nebi moxamed ziyaarada qabrigiisa loo soo booqdo in la baro oo aadaabta iyo anshaxa wanaagsan in qabrigiisii lagu gelgelimaysto ama lagu dul sujuudo ama lagu dul dawaafaa ka mid maahuu leeya raxmatullaahi calayh sidaa ayuu sheegay aadamuhu marka laga waramayo xuquuqda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama saddex qaybood bay u qaybsamaan kow qolyo ama ambiyada ilaahay oo dhan waa ku xadgudbeenoo waa ka badbadiyeenoo xadkii iyo meeshii ilaahay dhigay meel ka sarraysay geeyeenoo ilaahnimay gaarsiiyeen waa sida kiristaankaoo kale waa ku ceebaysan yihiin qolyana waa ka soko dhaceenoo meeshii ilaahay gaarsiiyey meel ka sokaysay yay wax dhigteenoo ambiyadii bay caayeen oo aflagaadeeyeen oo sida nebi ciise waladuzina inay ku sheegeen oo kaleeto ama nebi maxamed beenlow iyo saaxir ay ku sheegeen ayaguna qolyahaasi waa fashilmeenoo waa ka soko dhaceen xaquuqdii nebiga meel bay uga dhaceen qolyaha saddexaad waa qolyo dhexdhexaad ah xad ilaahayna ma gaarsiiyaan oo khusuusiyaadka iyo waxyaalaha ilaahay uu goonida u leeyahay ambiyada ma siiyaan sharaftoodana meel kagama dhacaana meeshii ilaahay geeyey ayay geeyaan ariiqaasaana dariiqa saxda ahoo nebigu ina baraya calayhi salaatu wasalaam ah ariiqaasa wuxuu yahay meeshii ilaahay dhigay dhiga sidaa ogeed baa nebigu leeyahy sal alih wasalama ilaahi meeshii u igeeyey meel ka sarraysa ima geyn kartaan hay dhaafinina ah idinku tikhaantiqinta iga dhaafa sidaasuu nebigu leeyahy sal alla alah wasalama <clears throat> laa turuunii ha igu xadgudbina kamaa sidii atrata igu xadgudubtay an nasaaraa kiristaanku ibna maryama ina maryama innamaa ana anugu cabdun addoon baan ahay addoon ilaahi baan ahay faquuluu waxaad dhahdaan cabdullaahi huwa rasuulku cabdullaahi ilaahay addoonkiisii weeye iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii intaas ii sheego igu tilmaama biyu intaa igu tilmaama ha ii ha hana ii hana i wax ilaahay khasaa'istiisa ka mid ah. waxaad igu tilmaantaan inaan ahay adoon ilaahay adoomadiisa ka mid ah sidaasuu nebiguna barya calayhi isalaatu wasalaam waqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aley qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii alle wuxuu yidhi ayib nusakda qayb ka mid a ah sidaasaa ku qoran isagoon meella xadiidka loo tiirinaynin <clears throat> oo sidaasaa ku qoran qaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama sidaasaa ku qoran nusukda qayb ka mid ah ayib qaarkoodna qoran in la tiirinayo meel loo tiirinayo oo waxay ku xihan tahay fi saxiixi can ibni cabaasin saxiixa waxaa ku qoran cabdulahi bni cabaas sidoo kale cabdulahi bni cabaasna waxaa laga wariyay qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyaakum idinka iyo waxaan idin kala digayaa walguluwa ka badbadin inaad ka badbadisaanoo meeshii ilaahay wax gaarsiiye aad waa dhaafsiinayna fa innamaa ahlaka waxaa baabi'iyey halaagay man duulkii kaana ahaa qablakum idinka hortiin alguluwu ka badbadin ay diintoodii ka badbadiyeen ayaa halaagtay buu nebiguna baryay calayhi salaatu wasalaam xadiidka axmed baa wariyey ibnu sacdna dabaqaadka ayuu ku wariyey ibnu abi shaybana fi lmusanaf ayuu ku wariyey macnaheeduna waxaa la inoo diidan yahay iyaakum alguluwa idinka iyo waxaan idiin kala digayaa quluwiga iyo ka badbadinta sababtu maxay tahay ummadihii horeeto waxaa halaagay waa alquluw ama ictiqaadka ha noqoto waxay aaminsan yihiin oo ay ka badbadiyeen ama acmaasha ay samaynayaan ha noqotee quluwigaasaa ummadihii hore halaagaye idinku iska ilaaliyo iska jira walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can ibni cabbaasin cabdulaahi bni cabbaasna uga sugnaaday can ibni mascuudin cabdulahi bn mascuudna uga sugnaaday radia allaahu canhu anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi halaka way halaagsameen almutanadicuuna <clears throat> kuwa ka badbadiya qaala nebigu wuxuu yidhi haa kelmaddaa alaaan saddex jeer ayuu nebigu sidaa ku hadlay sala allahu calayhi wasalama halaaggu waxaa weeye waa alfasaadu walfanaa shaygu inuu kharimo oo uu baaba'o dhammaado halaka almutanadicuun halka nebigu uu leeyahay laba macnaa ka suurtooda habaar inay tahay nebigu uu habaarayo halaka inkaarha ku dhacdo ay tahay waxaa tafsiir labaadoo suurtooda akhbaar nebigu uu ka warbixinaya inay tahay oo wax dhacayba uu sheegayo halaka waxaa halaagsamay oo la ii sheegay inuu halaag ku dhacay almutanadicuun mutanadicuuntu waa maxay waa kuwa mubaalaqada la yimaada hadday hadlayaan hadal aysan u dhalan oo ka badbadisay hadlayaan takalluf uu ku jiro hadduu yidhaahdo waa cibaadaysan takalluf buu gelahayaa iyo ismashaqayn iyo awooddiisa wax ka badan oo isa saaro marka waa mubaalaqo hadduu yidhaahdo ducaa waa ducaysanaya wuu ka badbadinaya hadduu yidhaahdo dad baan wax ka reebaya wuu ka badbadin kuwaasuu nebigu diidan yahay sal lla alay slm qaar ka miduna waxay ku khaas yeeleen halaka almutanaicuun waa hadalka bes bay yidhaahdeen oo mutanaica waxa weeye qofka markuu hadlaya qowlalada iyo ka abriyo oo qowlada ka sii daaya hadalka oo awooddiisa wax ka badan yidhahda waan hadlayaa weeye qolyana waxay leeyihiin waana sida saxda ahee hadalka khaaskuma aha hadalka iyo ficilka iyo caqiidada intaba way soo gelayaan awooddii lagugu talagalay wax ka badan inaad la timaadid wey ayib cumuumkaasaana sax ah mutanadic way halaagsameen kuwaasi fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad anna man fahima qofkii fahma kan albaaba ee baabka baabkan hadda aan ku jirno sababkii ugu horreeyey aadama uu ku gaaloobay bani aadamku oo diintooda ay kaga tageen inuu ahaa ku-xadgudubka ay ku xadgudbeen dadka wan wanaagsan baabkan qofkii fahma kow iyo wabaabaynay laba baab oo bacdahu asaga ka dambaysa laba baab oo asaga ka dambaysa saddexdaa baab qofkii isla fahma tabayana waxa u caddaanaya lahu ruuxaas qurbatulislaami islaamka qariibnimadiisa islaamka inuu qurbo galay oo dadkii diinta ay ka fogaadeen wa ra'aa wuxuu arkayaa min qudratillaahi ilaahay awooddiisa xaggeeda xaalay ka ahaatay iyo wa taqliibihi gedgedintiisa lilquluubi quluubta u gedgediyo alcajaba wax la yaab loo arkaya siday dadku diintii uga fogaadeen diinta ilaahay say qariibka u noqotay dadku say dad qubuurahoodii ugu aafaysan yihiin oo ugu dawaafayaan athaaniyatu masalada labaad macrifatu wali e, shirkin shirki kii ugu horreeyey barashadiisa weeye oo xadaa dhacay calaa wajhi al ardi carada dusheeda muxuu ahaa macrifatu wali shirkin shirki kii ugu horreeyey barashadiisa weeye oo xadaa ka dhacay calaa wajhi ardi dhulka dushiisa annahu asagu bishubhati saalixiina dadka wan wanaagsan shubhadooda ayay ahaayeen dadku ay shubha ku noqdeen dadkii wan wanaagsanaa oo macnaheedu uu yahay nusakhda qayb baa waxay qoraan bishubhati maxabati saalixiin dadka wan wanaagsan jacaylkooda iyo qadarintooda shubha ka dhalatay bay ahayd qofkan waa wanaagsan yahay waa la qadarinahayaa waa sidii loo weynaynayey ayay hawshii waxay la gaartay in la yidhaahdo laa tadaruna aalihatakum laa tadaruna aalihatakum walaa tadaruna wadan walaa suwaca oo halkaa la mariyaba taasaa ka dhalatay marka in dadka wan wanaagsan la jeclaado iyo in la qadariyo la qaymeeyo la maamuuso midna lama diidana laakiin waxaa la diidan yahay mansiladii iyo meeshii ilaahay dejiye meel ka sarraysa inaad tidhahdo waan u gudbinaya ahaaliatu masalada saddexaad anna awala shayin shay ugu horreeyey oo quyira lagu bedelay bihi asaga diinul ambiyaai nebiyaasha diintooda awalu shayin shaykii ugu horreeyo quyira lagu bedelay bihi asaga diinul ambiyaai ambiyada diintooda shirkigaasu ahaa wamaa sababu daalika arrinkaas sababkiisu muxuu yahay maca macrifati anna allaaha ayadoo la og yahay ilaahay arsalahum inuu soo diray ah wuxuu leeyahay musanifku walu maa shay kii ugu horreeyo quyira lagu bedelay bihi asaga diinulambiyaai ambiyada diintooda waxaa weeye ashirku kow gaalnimay ahad wuxuu lagu bedelay wamaa sababu daalika arrinkaas sababkiisu muxuu yahay maca macrifati annallaaha iyadoo la ogyahay ilaahay arsalahum inuu soo diray sababku muxuu ahaa dee waa in la dawaafay dadkii saalixiintaha qubuurtoodiioo lagu aafoobay alraabicatu masalada afraad sababu qabuuli lbidaci bidcooyinka aqbalitaanka la qayibe la ogolaado sababka keena maca kowni sharaa'ici ayadoo shareecooyinku ay jirto iyo walfitaru caqliga wanaagsan ee aadamuhu tarudduhaa inay diidayso celinayso ama tunkiruhaa ay inkiraysa nusakda qaybbaa qora ayadoo caqliga nadiifta ahu uu diidaya bidcada fidrada bani aadamkanu uu diidayo sharaa'icduna ay diideen maxaa keena dadku inay ku dhacaan bidcooyin inay ku dhacaan maxaa keenaya waxaa keenaya aqoon darrada iyo dadkii in lagu aafoobo wan wanaagsanaa alkhaamisatu masalada shanaad anna sababa daalika arrinkaas sababkiisu kullihi dhammaantii masjulxaqi xaqa ku barxidiisa weeye bilbaatili baatil lagu barxo xaqii iyo baatilkiioo la isdhexgeliyo oo la kala garan waayaa keenaysa bidcayi shirkiba in lagu dhaco fal awalu kan koobaad oo ah wixii ugu horreeyey oo ambiyada diintooda lagu bedelay maxabatu saalixiina ha wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo sababkii ugu horreeyey oo dadku ay ku aafoobeen inuu hamasjulxaqi bilbaatil marka fal awalu kan koobaad oo dadku markii horeeta meesha laga soo galay ah maxabatu saalixiina dadka wan wanaagsan jacaylkooda waaye wathaanii kan labaadna ficlu unaasin dad falkood weeye oo min ahlilcilmi cilmiga dadkiisa ka mida iyo wadiini diinta shay-an shay ay sameeyeen shaygaasoo araadu ay la dooneen bihi asaga khayran khayr culimmadii in la sawirtay sawirkoodii meel la surtay kabacdina la yidhi cibaadadoodii baan ilaahay ku soo xasuusanayna fadanna waxay maleeyeen man dadkii bacdahum ayaga ka dembeeyey annahum ayagu waa culimmadiiye araaduu inay la dooneen bihi falkan hayrahu waxay culummadu la dooneen waxaan ahayn oo ah in ayaga laftirkoodaba la caabudo sidaasayba moodeenba marka hadalow nina si ku yiri nina si qaaday weeye nimanna waxay ugu talagaleen inay ku soo xasuustaan aragtidooda ilaahay nimanna waxayba ugu talagaleenba inay ayagiiba caabudaanba marka waa la kala fogaaday asaadisatu masalada lixaad tafsiiru laayati aayaddii caddaynteeda weeye allatii taasoo fii suurati nuuxin nuux ku sugnayd suuratu nuux asaabicatu masalada toddobaad jibillatulaadamiyi aadamaha ku dabeecaysnaantiisa weeye fii kowni alxaqi xaqa ahaanshihiisa dhexdiisa uu yahay yanqusu mid nusqaamaya fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisa walbaatilu baatilkuna yesiidu uu kordhayo bani aadamka in badanoo ka mid ah wuxuu ku dabacaysan yahay qalbigiisa iimaanka iyo khayrka iyo daacadu inay ka nusqaamaan xaggana baadilku uu qalbigiisa ku kubco ku bato athaaminatu masalada sideedaad anna fiihi baabkan waxaa ku sugan shaahidan marakac limaa shay laga markhaati kacayo nuqila laga soo guuriyey canisalafi dadkii horee wanaagsanaa anna albidcata bidcadu sababun inay sababulkufri kufriga sababkiisa inay tahay culamada qaar baa waxa h albidcatu bariidulkufri waa kufriga boostadiisiiyo meesha uu sii mara weeyaanba bidcadu waa kufriga kufrigu meeluu ka bilowda weeye ataasicatu masalada sagaalaad macrifatu shaydaani shaydaanka garashadiisa weeye uu garanayo bimaa waxa ta'uulu ay ku dambayn doonto ileyhi xaggiisa albidcatu bidcadu bidca markastood samaysooo badsatid meesha ay kugu sii dambaysiin karto waa shirki iyo gaalnimo shaydaanku marka halkaasuu ogyahayo bidcadu kaa soo gelayaa ana albidcata bidcadu walow xasuna haba wanaagsanaado qasdulfaacili qofka wax samaynaya ujeeddadiisuba ha wanaagsanaatee meesha waxa weeyaan uu shayddaanku ogaaday inay dadka laga soo galo halkaas wey shaygana waa fiican tahay bidco wanaagsan weeye samee buu kugu qujaynahaya marka dambeetana gaalnimuu fooda kuu gelinaya walow xasuna haba wanaagsanaado qasdulfaacili qofka falkan samaynaya niyadiisu iyo ujeeddadiisu alcaashiratu masalada tobnaad macrifatu lqaacidati qaacidadii iyo aasaaskii barashadeeda weeye alkuliyati ee dhammayska tirnayda guud wahiya ayaduna annahyu waa reebid la yska reebay canilquluwi ka badbadin kow kaa waa layska reeba laba waxaa lagu barayaa iyo wa macrifatu maa shay barashadii iyo uulu uu ku dambaynayo ileyhi xaggiisa haddaad quluwi la timaadid iyo ka badbadin xaggeebay kugu dambaysiin meel aan ciribtiisa la mahadin inaad bidco ku dhacdid ama kufri aad ku dhacdid alxaadiyata cashrata masalada koob iyo tobnaad madaratu lcukuufi ictikaafka dhibka uu leeyahay weeye cala alqabri qabri dushi lagu ictikaafo liajli camalin camal dartina loogu ictikaafo saalixin ee wanaagsan qabri baad ku dul ictikaafsan taha qabriga caabudi maysid laakiin camal wanaagsan dartii baad ugu dul ictikaafaysaa waxaa laga yaabaa adigu inaad sidaa hawshaadi ku dhammaysatay laakiin dad kaa arkay oo aan fahmayn hawshaas inay yidhaahdaan sheekhii meeshaan fadhin jiray qabrigaanuu baryi jiro caabudi jiray ahaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad macrifatu nahyi reebidda la iska reebay barashadeeda weeye canitamaaiili sawirada iyo walxikmati xikmada ku jirta fii isaalatihaa in la zuuliyo oo meesha laga qaado sawirada gacmaha ayaa lagu qorqoro qaabkaa loo sameeyo asnaamta iyo waxyaalaha lagu keenay ahaaliata casharata masalada saddex iyo tobnaad macrifatu cidami sha'ni haadihi tan ayadaa arinkeeda weynankeeda in la barto weeye alqisati ee qisada ah nusakhda qayb baa waxay qoran alqadiyati ee arrinta ah oo qadiyada ah oo waa maxay waxaa weeyaan waa kuwan ku xadgudbay dadkii saalixiinta ahaa iyo wa shiddati baahida darnaanshaheeda ilayhaa arrinkaa in lagu baraarugo la barto loo qabo maca alkhaflati ayadoo weliba ay jirta in la moog yahay canha xaggeeda waa arin mudan in loo dhug lahaado oo il gooniya lagu fiiriyo oo lagu baraarugo dadka war wanaagsan inaan lagu aafoobin ayadoo ay mudnayd in lagu baraarugsanaado arrinkaas in badan oo khalqiga ka midi ah waaba ka dhoohan yihiin oo warba kama hayaanba alraabicata casharata masalada afar iyo tobnaad wahiya iyaduna acjabu wa acjabu waa midda ugu layaabka badanoo ugu yaab badane qiraa'atuhum dadka akhrintooda weeye iyaahaa qisadan qolyihii reer nebi nuux dadka wan wanaagsan ay ku aafoobeen ay akhrinayaan fii kutubi tafsiiri tafsiirka kutubtiisa iyo walxadiidi xadiidka bay ka akhrinayaan qisadii way hayaan dad wan wanaagsan oo la sawirtay oo lagu aafoobay sida dadka waa loo sheegaya wa macrifatuhum iyo garashadooda bimacna alkalaami hadalka macnihiisa iyo tafsiirkiisa ay garanayaan hadii la yidhaha laqbeeyo isa saara iyo wa kownillaahi ilaahay ahaanshihiisa ama wa kownullaahi alla ahaanshihiisa xaala mid kala teeday uu yahay beynahu hadalkaa fahamkiisa iyo wa bayna quluubihim iyo quluubtooda dhexdooda hadalka way akhrinayaan way fahmhayaan kutubtii bay ku arkahayaan haddana waxay ka digayaan laftirkiisa ayagii ku kacayaan xataa ctaqaduu ilaa ay aamineen anna ficla qowmi nuuxin nuux qolodiisii falka ay sameeyeen huwa asagu afdalulcibaadaati cibaadooyinka kan ugu fiican inuu yahay oo dadka qubuurtooda la dawaafo oo la isku tirtiro oo lagu dul sujuudo oo ilaahay khasaa'istiisa wax ka mida la weyddiisto wactaqaduu waxay aamineen anna nahyallaahi ilaahay reebiddiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa reebiddiisa sala allahu calahi wasalam canhu arrinkaa ay reebeen oo yidhahdeen waryaa sidaa wax loo dhigin huwa asagu alkufru gaalnimo inuu yahay almubiixu ee cadoo lidemi dhiigga banaynaya iyo wal maali xoolah oo waxayba yidhaahdeen qofkii yidhaahda qabri ha ku dul dawaafin ama ha isku masixin ama ha ku dul sujuudin qofkii ku yidhaahda gaal adaa ah dhiiggaaga iyo maalkaaguna waa bannaan yahay xaaskuna waa kaa furmaysaa muslimiintana isdhaxli maysaan adaaba dagaal lagugu qaadaya waxaad noqonaysaa dembiile war waxaan ilaahay baa diiday oo rasuulkiisaa diiday oo waa diindaro may gal murtadataa lagu leeya marka gaalnimadii ilaahay rasuulkiisu ay ka digeen haddaad ka digtid adaa gaaloobayayba ku ohanaya ama dadka qaarkood meeshii wax la gaareen alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad adtasriixu waa caddayn maxaa la caddaynayaa annahum ayagu lam yuriiduu inaysan doonin ilaa shafaacata ergaqaadid mooyaane kuwan ku aafaysnaa qubuuraha dadka wan wanaagsan wax kale kamaysan rabin ujeeddadu marka hore waxaad inay yidhaha noo shafeeco qaada ayib asaadisata casharata masalada lix iyo tobnaad dannuhum waa malahooda maxay maleeyeen anna alculamaa'a culammadii alladiina kuwaasoo sawiruu ay sawireen assuwara suuradaha ay sawireen iyo muuqaallada araaduu inay dooneen bidaalika arrinkaas culummadii sawirradooda meeshii loogu dhejiyey waxay u qaateen culummadu ujeeddaday ka lahaayeen inay ahayd in la caabudo ayaga wixii bay ku aafoobeen marka asaabicata casharata masalada toddobiyo tobnaad albayaanu waa caddayn alcadiimu ee weyn oo fii qowlihi nebiga hadalkiisa ku sugan sala allahu calayhi wasalama laa tutruunii war ha iga badbadininoo ha igu xadgudbina kamaa atrad say ugu xadgudubtay annasaara kiristaanku nabiyullaahi ciise ciise ibna maryama ila maryama say ugu xadgudbeen waa nusakda qayb qorayaan ilaa aakhirihi xadiidka aakhirkiisa laga gaaro fa salawaatullaahi ilaahi naxariistiisa iyo ammaanihiisa iyo salaamuhu nabadgelyadiisu calaa man ruux korkii ha ahaato ballaqa gaarsiiyey oo caddeeyey albalaaqa gaarsiin almubiina ay cad nebigeenna sala allahu calayhi wasalam oo xaqa sidaa inoogu bayaamiyo inoogu iftiimiyey dushiisa naxariisiya nabadgelya ha ahaato athaaminata casharata masalada siddeed iyo tobnaad nasiixatuhu u khayrmiiridiisa weeye nebigeenna iyo u daacadnimadiisa iyaana aynaga uu inoo khayr miro inoo naseexeeyey bihalaaki lmutanaticiina kuwa quluwiga iyo ka badbadinta la yimaada halaagooda uu inoo sheegay oo halaka almutanaticuuna uu yidhi ujeeddada nebigu inoogu sheegay warbixin keliya ha la iska ogaada ma ahayn inaan ka digtoonaanno aynu ka fogaanno ayuu nebigu inoogu sheegay calayh isalaatu wasalaam ataasicata casharata masalada sagaal iyo tobnaad adtasriixu waa caddayn la caddeeyo annahaa ayada waa sawiradiiye lam tucbad inaan la caabudin xataa nusiya ilaa la halmaamay alcilmu cilmiga aqoonti aqoontii ilaa la halmaamay fa fiihaa marka halkaa waxaa ku sugan qisada ah bayaanu macrifati qadri wujuudihi bayaanu macrifati qadri wujuudihi joogitaankiisa cilmiga qadarka iyo sharafta uu leeyahay in la barto in la caddeeyo kow wa madarati faqdihi iyo waayitaanka cilmiga la waayo dhibka ka imaanaya in la barto oo cilmi la'aantii markay dhacday waxaa dhashay inay dadkii ilaahay cidaan ahayn caabudeen cilmiga iyo aqoontu intay jirtayna waxaa la haystay in la kala ogaado ilaahay xaqiisa iyo aadamaha xaqooda oo aysan dadku isku labayn oo isku dhex khaldaynin marka inuu cilmi jiro jiritaanka ummada inuu sii jiro ku tusinaya cilmigii mar hadduu meesha ka baxo aqoonyahankii yahankii baaba'aan oo culummadii la laayo oo jahligu bato waxa walbo fasaadu markaa waa fuudaanayaan alcishruuna masalada labaatanaad anna sababa faqdi اlcilmi cilmiga waayitaankiisa sababka uu ku imaan karoo la odhan karo ummaddan cilmiga waa ka baaba'ay waxa weeye mowtulculamaai culummada geeridooda ama iskooda ha u dhinteen ama sida rag badan oo aqoon-yahan culummo ah dadi ay u laayeen oo ugu xadgudbeen ha loo laayo ummadda indhaha laga tuuro ummadda aqoon-yahankooda marka la laayo oo culummadeeda la laayo oo dadkii xulka u ahaa la laayo waxaa imaanaysa marka dambeeta dadku dad aan culummo iyo aqoon ahayn midna inay waxmoodaan inay waxmoodaan oo markaas ay yidhaahdaan waxaanu siinaynaa waxa weeye booskii culimmadaan geenayna waana arrin inxiraaf oo khariban way arrinka noocaas waayahanna waa nugu soo batay culummada in la laayo aqoonyahanka in la laayo ummadda indhaha in laga tuuro waxaan xasuustaa hadda ka hor ninaan saaxiib baa gabarh walaashiisa waxaa soo doonay nin markaasuu u diida waxaa ii yimid marka ninkii gabadha soo doonay si gooniyuu igu yimid gabadhii la soo doonay laftirkeedu garanaysayna ayana si gooniya igu timi waxay leedahay ninkaa walaalkayuhu ninkaasaanu heshiinay wuu ii diiday igala hada asna wuxuu leeyahay ninkaa saaxiibkaa weeyaane igala hada gabadhii aan ka soo doonay waa ii diida wuxuu ku samaynayana garan maaye ninkii baan marka la fariiso waxaan ku yidhi warheedheh ninkaan maxaad gabadha ugu diidday oo gabadha maxaadse ninka ugu diidda waxyaalo badan buu sheegay waxyaaluhu sheegay waxaa ka mid ahaa ninkaana waa nin munxarifa buu yidhi waan aqaanaa buu isku meel baan ku soo kornay daris baan si fiican baan u garanayaa cibaadada kuma fiicna oo nin xagga ilaahay cibaadada ku fiican maaha buu waxaa intaa weheliye buu yidhi waa dhoweyd baa waxaa la dilay buu yidhi sheekh cabdulqaadir gacmay allah u naxariiso sheekh cabdulqaadir nuur faarax waan wada joognay buu sheekhaasuu markii geeridiisa la soo sheegay sujuujuud shukri buu la dhacay buu yidhi ilaahay kaas ummadda inuu dhaafiyey buu culummada layntoodiibuba sujuudu shukri la dhacay ilaahay baa ku mahadsanbi nin noocaasaan gabar walaashay ku aamini karaabi ma dhacaysabi dad badan baa laga yaabaa culummo badan oo sidaas akhyaar u ahay sida doctor axmed xaaji cabdiraxmaan iyo sheekh cabdinaasir allah u naxariistee inay sujuudu shukri ula dhaceenoo ummadda aqoon-yahankooda inay saa u dhintaan ay kuba sujuudahayaanba ku farxsan yihiin waa ummad laga yaabo bani aadam ahaana suuradeen inay leeyihiin qalbi ahaana dad ajanabi ay yihiin oo khariban marka waxaa muhiim ah ummadda aqoontu inay ku dadaasho ummaddu inay ku dadaasho aqoonta oo ilaahay la barto wuxuu mudan yahay rasuulka la barto xuquuqda la kala saaro aan la isku dhex khaldin culummada iyo aqoontana laga agdhowaado aan laga fogaan wallahu aclamu sala allah wbaarak calaa nabiyina alihi wa wasaxbihi ajmaciin